waa kitaabkeennii addurar usaniya fi siyar azakiya waa darsigii saddexiyo labaatanaad beydka sagaal boqol iyo labaatan baynu ka bilaabi baabu dikri manaa'ixihi wa diyakihi sala allahu calayhi wasalam waxaynu tilmaannay casharkeennii shalayto marka la tilmaamayo waxyaalaha nebigu iska leeyahay waxay tilmaamaysaa xogogaalnimo saayid ah oo saxaabadu ay xogogaal u ahaayeen iyo xifdi taama oo ay xifdiyeen qaabkii uu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay kala tilmaamaysaa arrin dhaqana oo suuban oo ah mumtalakaadkii hantida in la xifdiyo loo magac bixin karo la isla aqooni karo waxyaalahaasoo dhan baynu ka qaadanaynaa sheekhu wuxu uhi baabu dikri waa baabkii loogu tala galay in lagu sheego manaa'ixihi nebiga adhiga uu lahaa ee irmaanka ah almanaaix waa jamcu maniixa maniixatu alcanzi iyo maniixatu shaad neefka adhigaa riyeeyo idakuudono ha noqdee ee irmaanka ay la siiyo ayaa maniixa laydhaa markii dambana waxaa loo isticmaalay ariga dadku ay haystaan ee guryaha lagu haysto iyo wadiyakihi diigagiisa uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam lahu manaa'ixun barakatu zamzamu suqya cajratu wawarshatu atlaalu atraafu qamaru maca yamani hawsatun aw hayhatun bal fi sunani kaanat lahu miatu shaatin ghanama walaa yuriidu an taziida kulama wallada minha bahmata raaciiha dabaxa shaatan laa yaziidu fiiha wa kaana aydan cindahu diikun lah abyadu falmuxibu qad naqalah kaanat lahu nebiga waxaa u sugnaa manaa'ixu baa u yar oo xayn ah oo guriga u jooga barakatu baa u sugnayd bedel baad ka dhigi zamzamu zamzam baa u sugnayd suqya baa u sugnayd cajratu wa warshatu atlaalu baa u sugnayd atraafun baa u sugnayd qamar maca yamanin khawhatun aw khayhatun qaabka loo akhriyo inbaa kala duwan marna waa wow marna waa ya bal eh fi sunani sunanta waxaa ku sugan kaanat lahu inay u sugnaatay miatu shaatin boqol adhiya oo hanaman adhiya uu iskaga buuxiyeye walaa yuriidu ma rabin an tasiida inay korodho boqolka dhaafto kullamaa mar kasta oo wallada uu ka dhaliyo minhaa adhigii uu ka dhaliyo bahmatan waxar raaciiha raacigeeda uu ka dhaliyo dabaxa shaata neef gowraca laa yasiidu ma kordhinayo fiiha adhigan kordhin maayo wa kaana lagu noqoyo waxaa agtiisa ahaa cindahu agtiisa diikun lah diiguu leeyahay abyad oo cad falmuxibu qad naqalah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi adhi yaroo guri joogana waa lahaa adhi yaroo kaloo loo hayo oo qolo inaan saari u hayaanna wuu lahaa labadiiba halkan ku sheegay neefafka guriga u joogay waxaa ka mid ah barakatu waxaa ka mid zamzamu waxaa ka mid ahay neefka afraad waa cajra ka shanaad waa warsha ka lixaadna waa atlaal ka toddobaadna waa atraaf ka sideedaad waa qamar intaa waxa wariyay ibnu sacad fi dabaqaat yaman iyo khawtha intaana waxaa ku daray muqhlatay sheekha la yidhaahdo tobankaa neef ayaa gurijogu ahaa oo gacanta ku hayay waxaanay culimmadu u badan yihiin inay ida u badnaayeen isku jirna inay yihiin waa la tilmaamay laakiin xagga idahay u badnaayeen sunanta waxaa ku sugan sunan abi daawuud nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kalu lahaa boqol neef oo oo reer u hayaan boqolkaa waxaa qorsho uga ahaa inaanay boqolkaa ka badanin inaanay siyaadin boqolkaa neef hal tiro may ka badanayn oo seena u badanayn miyaanay tarmayn mar kastoo neef yara ku soo kordho ama waxar yare ku soo korodho ama nayl yar ha ku soo korodho kee doonta ku soo kordhee neef yare markuu ku soo kordho midweyn baa mootan midweyn baa la qalaya marka xaggan hadday ka soo korodho xagganay ka dhilmaysaa bartaasay taagnaanaysaa weligeed nabiga calayhi salaatu wasalaam siyaasaddaasina waa siyaasaddii uu ilaahay kula noolaayo ilaahay baa darda'aya door geliyey inuu noqdo boqor dhaqaalo badan leh iyo addoon rasuulah oo noloshiisu ay kafaaf tahay wuxuu doortay adoon rasuulah oo noloshiisu ay tahay kafaaf wixii boqol neefoo adhiga wixii ka badannaa waxa weeyaan uun waa maalqabeen iyo xoolobadsi mooyaane boqolkaasi waa kifaaya arintuna tira maaha ee waa tayada iyo barakada tirada intaasoo boqol buu leeyi intaasoo kun buu leeyi waa la odhan karaa laakiin intee ku anfacaysa inteebaad si xaragala ugaga noolaan karta intee baanad ku rafaadayn runtii waxa qurux badan siyaasada nebiga calayhi salaatu wasalaam lama wada qaadan karo oo ummaddu waa inay laga helo dad maalqabeenoo xoolo badan leh si xilliyada loo baahdo ay ummadda u anfacaan laakiin dadkuna ma wada xoolo badan ma wada yeelan karaan berigii dhaweyta abaaruhu dhaceen reermiguwaa ka garaabeen shan boqol iyo lixlix boqol iyo toddoba boqol bay haysteen rafaad iyo kadeed iyo orod iyo ayay ku jireen markay konton iyo lixdan u soo hadheen ee barwaaqana heleen konton iyo lixdankiibaa uga baraka batay bal waxaad tilmaameen oo aan arkay islaan aanu maalin soo marnay haan bay lulaysay waxay tidhi haantaa waxaan ku luli jiray shan oo neef maantana lixdan baan ku lulayaa bay tidhi isku inuun baaban ka lisayaa iminka isku inuun berigana maan kala lisi karayno waan isku sii daynay maantana inteeda yar waan ka adage marka muhiimaddu waxa weeye wixii alla kuu barakeeyo marka nebiga siyaasaddiisaas waxay ahayd naftiisana wuu qalanayey martida waa u qalayey cid alle ciddii u baahan inagana waxaa reermiiga dhacda inay fahmiba waayaan xigmadda xoolaha loo haysto oo laga yaaba inay iyagii ka saruuradoodaan oo ilmaha yaree qale ay maarata raacaya aanu haysanin nafaqo ku filan islaantu ku dul golgolsho oo laga yaaba in dushaasun la eeganayo xataa maalintay marti u timaado in laysku dulqabsado may soo marine odayga islaamta isku dul qabsadaan martida waan u qalaya u qali oo halkaa buuga ka maqashaan marka in faham fiican laga yeesho oo xayawaankan ilaahay baa kubcinaya naftoodana uga noolaadaan cidda soo marta iyo way jiraan dad noocaasa oo si wanaagsan u fahamsan oo dadna u qala dad siiya bixiya iibsada wax ku iibsada ka samaysta mariyo ka samaysta hanti waxana waa xoolo dadkii reerka maaha maaha qof lagu leeyay inankaaga naga iibi maaha waa xoolo barina waa ku dhalanayaan shalayna waa ku dhasheen waxaa kaloo la warramay muxibitiin tabari axmed ibn cabdilaah abulcabaas atabari sheekhaa weyne shaaficiyada ah ee muxadiska ee faqiiha ahi wuxuu soo wariyey nebigu inuu lahaa hal diig hal diigoo cad diiggaasi wuu eedaami jirayoo subaxa hore qayladiisa ayaa ku toosi jiray ayuu soo wariyey laakiin culimmada kale ma ay soo warinin waxaa kaloo la xusay nebiga calayhi salaatu wasalaam inaanu lo'da in yar iyo in badantoona ka lahayn weligii inaanu naf dhaqaninna ayaa la caddeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaanad lahu nebiga waxa u sugnayd manaa'ixu adhi oo guri jooga jamcu maniixa barakatu baa u sugnayd zamsamu suqya cajratun wa warsha alaalu atraafun qamar maca yamanin khawsatun aw khaysa intaas waa adrhigii guriga u joogay bal fi sunani sunani abi daa'uud waxaa ku sugan kaanad lahu waxaa u sugnayd mi'atu shaatin boqol neef oo hanaman adhiya walaa yuriidu ma rabin an tasiida inay korodho oo sidee loo hakinayaa kullamaa wallada markuu ka dhaliyo minhaa adhiga markuu ka dhaliyo bahmatan neef yar oo maqal ah ama waxar ha noqoto ama nayl eh raaci ahaa raacigu markuu ka dhaliyo neefkii weynaa dabaxa shaatan mid buu gowracayaa marti ha u gowraco naftooda ha cuno nebiga ha keeno laa yasiidu fiiha kordhi mayso wa kaana aydan lagu noqoyo wuxuu ahaa cindahu agtiisa diikun lah diigu leeyahay oo abyadu cad falmuxibu waa muxibudiin atabariye eh. qad naqalahu waa uu soo wariyey inuu diigaasi jiray baabu dikri silaaxihi sala allahu alayh wasalam halkanna waxaa lagu xuseeyaa nebiga silaaxiisii iyo hubkiisii wa huwa maa yuqaatilu bihi fi lxarbi wa yudaafic maa yuqaatalu fi lxarbi wa yudaafac silaax aslixa lagu jamciyaa silaaxaatna waa lagu jamciyaa waa wixii hub ah ee wuxuun layskaga dhiciyo cadaawo layskaga dhiciyo col layskaga dhiciyo ayaa la ydhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu madiima ka joogay waxuba ma adeegsanayn mana qaadanayn waayo waxaa la amray inay gacanta dhigaan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu asalaa laakiin markuu madiine tegey waa tii loo fasaxay jihaadka markaasuu hubka urursaday oo hub diyaarsaday hub uu shakhsi u leeyahay iyo mid ay saxaabadu leeyihiin iyo mid ay dowladdu islaamku leedahayba qadiyadda hubkuna waa min daruuraati alxayaa nolosha daruuradeeda wey gaal iyo islaam ummad kastaay hadday hub yeelan weydo cidda ugu dhow ayaa haaligaysa oo deetana ku kala tegaysa markaa qadiyad islaamku keliya keenaye bini aadamku saasay u abuuran yihin inaanay caqli ku kala joogin caadifad ku kala joogin waana ku kala joogin idan wixii aad hub leedahay ayuunbaa lagaaga joogaya islaamkuna taasuu dhiirigeliyo ilaahay wuxuu yiri waacidduu lahum maاstadactum min quwatin wa min ribaadi اlkhayl turhibuna bihi caduw اllahi wa caduwakum waakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum u diyaarsada gaalada wixii awoodi kartaan ee hub ah xataa haddaydaan adeegsaninoo halkaa ku kaydsataan waa lagaaga wareegaya idinkaa maanta arkay dowladaha islaamka mid keliya nucliyar leh cid xaggeeda ma egto xaggeeda looma salaamo naqsan karo xaggeeda saa looma eegi karo waa laga baqanayaa oo bakistaan kuwa kale waa loo soo haliilayaa haye waxbaad samaysanaysaa waxbaad wadata marka waa silaaxu radcin baa laydhaha xataa inaad isticmaashaa khasab maah soomaaliduna hore uga maamaaheenoo hubbaa hub difaaca bay yidhahdeen hadduu toorri ninkani kuulama soo baxayo ka kale lakiin hadduu ogeyna faramaran tahay docmar walbuu marka muhiimaddu waxa weeye qofku inuu u adeegsado islaam iyo dadaan waxba galabsanin ta mushkiladdii waa taa laakiin muctadiga kibray ee xadgudbay in wax lagu juudiyo oo la helo lagaga hortago waa sunna kawniya ilaahiya nebiguna waa lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inaan arki doonnaa bal wuu dhaqan jiray ummadahana marka la dulaynaya maxaa la sameeya hubkaa laga dhigaa markuu warrameeye sayid maxamed abdullah xasan soomaalida soomaalida markuu lahadlay wuxuu lahaa marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisi marka labaad dushuu idinka rara sida dameeraha marka tallaabada koowaad hubku idinka dhigayaa buuri markaa hub beeshaan wuu idin arriminayaa markaasuu dusha idinka raranaya soomaalidana in alle intii hubaysnayd ee xoolaha dhaqanaysa uu taag waayo te waxay doonaan sameeyaan bay caawa guuraan oo kuwii burco ku dilay giib uu taag waayo ee weli markii dambena yidhi saddexiyo qaado kaafirka intaasaa la siiyaa hormaano britishaa ledin saddexiyo soddon la qaataa marka dad nool bay ahaayeen laakiin dadka maantu waa dad laga siibay bahdii iyo naftii sidaa ogeed waxaan isleeyahy haddii isticmaarku malaa innaga inugu soo beegmi laha uu yeelan laha laakiin kuwaasi dadkaasi cilmi may lahayn laakiin shahaama ku jirtay sidaa ogeed qofku inuu silaax yeesho oo silaaxiisana ruksayar u samaysto oo gurigiisa ku ilaashado oo tuuga iskaga ilaaliyo oo caawa haddii islaanta jaarku iyo gabadha jaarku qayliso hoogay hoogay isoo carartila maxaad kula carari masacabacad isku mid baatiin wixii aad kula carari laydee tuuga kaga ridi layd wax kale iska daayo waa inaad haysataa marka faramanaantu wax wanaagsan maaha waalidka wuxuu igu odhan jira iska socda habeenkii war miyaad faralaab qaadanin oo maxaan ku falayaa war bahallo waa layskaga celiyaaye faralaab qaado bahallo juud baa laydhaaye marka reer magaal waa loogu taaglaye laakiin waxaad arki doontaa nebigu ilaa iyo bakoorad iyo bur baynu arki doonaa nebigu leey hayaabin odhan nebiga burka maxaa usoo arkay wadaadka iminka burka soo qaata waxaa talo kuma madaxa qaadaya waynu arki doonaa iyadoo intaasoo aynu arki doonno ha qariibsanin hala yaabin kaana lahu min arimaaxi hamsa min qaynuqaaca jaa'ahu alaaa waraabicun lahu yusama almuhwiya waalkhamisu almuhni bidaka sumiya aqwaasuhu hamsatun rawxaau wqawsu shawxadin hiya albaydaa'u waqawsu nimcin wahya safraa'u kadalika alkatuumu wazawraa'u kaana lahu nebigu wuxuu lahaa min alrimaaxi warma wuxuu lahaa khamsatun shan ayuu lahaa min qaynuqaaca qabiilka qaynuqaaca la yidhaahdo wuxuu ka jaahu waxa uga yimi alaaatun saddex wa raabicun mid afraadna oo lahu uu lahaa yusamaa waxaa la odhan jiray almuthwiya waalkhaamisu ka shanaadna almuthni ayaa la odhan jiray bidaaka sida ayaa sumiya lagu magacaabay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shan waran buu lahaa ibnu abi khaysama wuxuu ku sheegay taariikhdiisa saddex inuu ka helay qaynuqaac qabiilka qaynuqaac waynu garanaynaa waxaanu idhi waa akharu qabaa'ili alyahuudi wa ashjacuha wa aghnaaha saddexdii qabiilee deganaa madiina ee yuhuudda iyagaa ugu faraweynaa oo ugu geesisanaa oo ugu qanisanaa qoladii koowaad ee sanka taagtay ahaayeen markii la weeraray ee magaalada laga qaxiyey hubkii lagala hadhay saddexdaasuu nebigu gaar u helay ka afraad almuthwi baa la odhan jiray atimyaadi ayaa kitaabkiisa ku sheegay taariikhda ka shanaadna waxa la odhan jiray almuthni ibnu faris baa isna sheegay wuxuu ku sheegay imbaau ruwaat calaa ambaai nuxaat ee shantaasi waran buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waanu ku dagaal tegi jiray tirabana waxay sheegeen culimmadu qaswada ugu yaryahay laba ayuu qaadan jir labada waxa weeye mid ahaan hadduu wax noqdo ka kale in la adeegsado nin ka warrama suugaanta oo idaacadaha aad uga dhegaysataanna wuxuu ka sheekeeyaa soomaalidii hore inay isku qaban jireen labadaba markay doonayaan qofkaasi inay labada isugu qaban jireen isugu dhidbi jireen sida la ysku qaban karo dee inagu fahmi laakiin waa dhici kartaa nebigu labada inuu qaadanayayba isku qabashada lafteeda laakiin kutubo waxay qoraan inuu mid isbeer ahaanayo oo haddii ka kale wax kaa noqdo kan la qaadanayo hubkana waxay u adeegsan jireen qolooyinka xilligaasi seefta iyo waranka iyo leebka ayaa ugu xoog badnaa qaar kale soo raacin jireen way jiraan waranku wuxuu ahaa inta leebku wuxuu ahaa inta la kala durugsan yahay ee bidhaan la yska tooganayo warankuna waa marka laysu soo dhowaado saddex afar mitir wuu dheeriye saddex mitir afar mitir buu gaadhaya seeftuna marka lays hor yimaado weeye marka ugu dambaysa iyadu ugu dambeeya ayaa lala bixi jiray markaa nebigu shantaa waran ayuu lahaa kaana lahu wuxuu lahaa min arrimaaxi warmaha hamsatun shan min qaynuqaaca qabiilka qaynuqaac la ydhaahdo jaa'ahu alaasatun saddex baa uga yimi wa raabicun lahu mid afraad uu leeyahyna wاlkhamisu اlmuhni bidaaka saasaa sumiya loo bixiyey aqwaasuhu qaansooyinkiisu hamsatun waa shan alrawxaa'u wa qawsu shawxadin iyo qaws geedka shawxadka ladhaa ka samaysan hiya albaydaa'u iyona baydaa baa la odhan jiray wa qawsu nabcin iyo mid geedka nabciga laydhaa ka samaysan wahiya safraa'u baa qaansadii dabcan leeb baa laga ridayaa qaansadu waa tan qoollaaban ee innaga badhayardhaantii la samaysan jiraye baalka yare mulaca lagu tuuri jiray oo la weynayun weeye marka qaansadaasi qalabka loo adeegsanaya waa leebka leebkana lagu qabanaya deetana ninka shiishyahankahi leeb wanaagsanna haystaa waxaa laga yaabaa inaan sida maaragtay ninka qoriga boobaha u wata aan loo mari karin inaan isagana halkiisa loo soo mari karayn oo uu si fiican ciddii u soo dhowaataba ugu dhammaynayo marka nebigu qaansooyin buu lahaa shana ta koobad arrawxa ah baa la ydhaa ta labaadna baydaa baa la odhanayaa geedkay ka samaysantaha waa shawxad waa dhirta waun xaggaa ka baxda qawsu safraa safraata la yidhaahdaana nabci bay ahayd saddexdaa waxaa sheegay ibnu sacad fi dabaqaad waxaanu leeyahay saddexdaa qaanso waa rawxaa iyo baydaa iyo safraaye saddexdaba waa hubkii lagala hadhay bani qaynuqaac yuhuudda ka afraadna waa alkatuum katuum waxaa loogu bixiyey codkeedaa hoos u baxayo oo marka la ridayo cod badan bixin mayso alkhamisna waa azawraa waa tii qalqalloocnayd izuuraarku waa inuu qalqalloocan yahay qaansooyinkaasuu nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi leebka laga ridayana dee dabcan tira ma yeelanayo aqwaasuhu khamsatun arrawxaa waa ugu horaysa wa qawsu shawxadin hiya albaydaa'u wa qawsu nabcin wahiya safraau kadalika waxaa ka mid ah alkatuumu wazawraau kaanat lahu nebiga waxaa u sugnaa tursun turus baa u sugnaa iyo gaashaan bihi uu ku sugan yahay timhaalun taallo karihahu nebigu waa nacay waxaa taallada leh fadahaba waa tegey attimhaalu taalladii baa iska guurtay kada zalluuqu buu lahaa zalluuq lisilaaxi hubka ayuu yusliqu simbirixinaya wa tursuhu haalisu turuskiisa saddexaad fahwa alfutuqu futuq baa la ydhaahdaa e, turusku waa gaashaankana isaga dhigi jireen leebka iyo waranka iyo seefta intaba isaga dhigaan dabcanna hadduu turus iyo diric iyo koofiyad birees la helo waa nin gaashaaman e, qofka yidhahdaan waxa weeye waa mudarac mudarac waxay u yaqaanaan jidhkii oo aan dabcan seefta saa ugu dhici karayn wixii sidaa u mudilaana wuxuu isaga dhigaya gaashaanka madaxiina wuxuu gashanaya gashanayaa koofedbaraad intaasumaa muuqanaysa markaa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu isticmaalayaa turs muu isticmaalin daraqa turs waxa weeye waa loox adag oo gacan dambe loo sameeyey oo seefaha iyo warmaha iyo leebkaba ay gelayaan afka horey la gelayaan deetna wuu ku hakanayaa ama dib buu uga boodaya haddii laakiin uu turusku yahay mid isaan ah saan oo gogga geela iyo saamaha geela ayaa saddex laysku kabay ama afar deetana gaashaan baa laga dhiganaya kaasi wuxuu khatar ku yahay ninka xoogga badan wuu ka soo dusinaya xagga kalena faa'iiduu ka leeyahayoo seeftu intay gasho ayaa laga yaaba inuu hore ula bixi kari waayo qofkii aas halkaasay kaga aburmaysaa deetana ayar baa loo dilaya marka dariiqadu waa inay tahay saan tahay tursna waa inuu loox yahay nebigu saddex buu lahaa saddexduba loox bay ahaayeen ka koobaad wuxuu lahaa timthaal timthaalkaasi waa waxbaa ku sawirnaa wuxuu tilmaamaya ibnu sacad fi tabaqaad iyo ibnu casaakir inuu waxa ku sawiran uu ahaa ra'su kabshin wan madaxii baa ku sawirnaa maqriisina wuxuu warinayaa timthaalku inuu ahaa cuqaab inagu cuqaabku baalkan odhan jirnay baalkan odhan jirnay axamed baqayaha ayaa cuqaab laydhaa baqayaa ku sawirnaa culimadu waxay isku waafajiyeen laba inay kala ahaayeen oo midna uwan madaxii ku sawirnaa midka kalena baqayuhu ku sawirnaa nebigu waa nacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay inuu baryey bay u badan tahayoo la soo toosay baalkiiba sawirkii ma leh waana mucjizaadkii nabiga calayh salaatu wasalaam baalkii oo saafiya wuxuu nacayay sawirkaa ku yaalla inta badanna suurada nebigu waa nacmaa waanu ka digay bal nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa isagoo duulaan ku maqan ayaa cayisha sii qurqurxisay daah ku xidhay dabeetana daahii buu ku arkay tamaaiil dabeetana wuxuu idhi amiidii qiraamak naga qaad daahan famaa zaala tasaawiruhu tacridu lii fii salaatii sawirkiisu waa uu soo bambaxayay xilligaa salaada ku jire iga qaad deete waa la googooyey barkimooyin iyo waxa laga dhigtay waxyaala la googlado kaanad lahu nebigu wuxuu lahaa tursun gaashaan bihii uu ku sugan yahay timhaalun sawir karihahu waa nacay fa dahaba waa tegay atimhaalu ilaahay baa qaatay timhaalkii wuxuu lahaa azalluqu min zalluq zalluq waxa loogu bixiya sibibax bay ahayd sibibax seeftiiba way ka silbanaysaa markaa sheekhaa yidhi lisilaaxi yusliqu lisilaaxi wixii huba ayuu yusliqu simbiririxinaya wa tursuhu thaalisu fahwa alfutuqu ka saddexaadna futuq baa la ydhaahdaa asiyaafuhu nebiga seefihiisu alxadfu ta koobaad xadfi baa laydhaa alxadfu waa geeri wey dulfiqaari tii fiqaarka iyo lahayd xararka weeye ma'huurun waa tii ma'huurka ahayd alcadbu waa tii afka weynayd maca albattaari waa tii goyn ogayd kadaaka waxaa la mid ah mikhdamun tii aadka wax u goynaysay kadaa rasuubu waa tii sidaa u degaysay ee dhex fadhiisanaysay waalqalaciyu lam yusma lama magacaabin ee waxaa loo tiiriyey meeshii lagu sameeyey oo qalaca lo odhan jiray waalqadiibu qadiibna waa la yidhi mid dhuuban oo sida cadayga u dhuuban wa qiila waxaa la yidhi daa qadiibuhu kan qadiibkiisu almamshuuqu waa ta mamshuuq laydhaa waa isku mid kaana biaydi alkhulafaa kaana wuxuu ahaa seeftani yashuuqu mid ku qurux badan biaydi alkhulafaa yashuuqu ay yajmulu wuxuu ku qurux badnaa biaydi alkhulafaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi seefihiisii ayaa halkan lagaga warramaya waxay tilmaamayaa sheekheenu sagaal seefeed inuu lahaa culimmada qaarna waxay ku dareen laba koob iyo toban seefood bay ka dhigeen marka innagu sagaalkaynu ku soconaynaa ta koowaad waxa la yidhahdaa alxadfu waa hubkii uu ka helay bani qaynuqaac ta labaadna dulfiqaar baa la yidhaa wuxuu ka qaatay caas ibnu munabbih nin la yidhaa oo quraysh ka mid ah dagaalkii beder ayuu ka helay waana tii cali ibni abi taalib uu siiyey ma'huur aabbihii buu ka dhaxlay iyada ilaa yaraantii buu lahaayo aabbihii buu ka dhexlay ma'huurta alcadbu sacad ibnu cubaada ayaa u soo hadiyeeyey markuu beder u baxayey sacad ibnu cubaada ra'iisulkhasraj ayaa u keenay tashanaadna albataar baa la ydhaha bani qaynuqaac buu ka helay almikhdam talixaad baa la yidhaahdaa iyadana may sheegin culimmada halka ay ka soo gashay alrasuub waxaa laga soo qaatay sanamkii la odhan jiray alfals ee reetay ayaa laga soo qaatay nabiga ayaa la siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh alqalaciyu marjil qalaca meesha laydhaa baa lagu sameeyey magac gaara looma samaynine halkii lagu sameeyey ayaa loo tiiriyey alqalaciyu baa la odhan jiray alqadiibu waa ta sagaalaad sagaalkaa seefood weeye markuu leeyahay biaydi alkhulafaa yashuuqu taa ugu dambayse qadiib laydhaa aad bay u fogaatay oy u dheeraaday wakhtigeedu khulafaa bani cabbaas way iska dhexli jireen ninka marka la magacaalamo saaraya khaliifka seefta nebigaa loo keeni jiray taasay iska dhexli jireen oo ay haysan jireen asyaafuhu seefaha nebigu alxadfu wa xadfi kow wadulfiqaar iyo dulfiqaar ma'huurun ahuur iyo alcadbu maca albataar kadaaka waxaa la mid a ah kadaa waxaa la mid a ah rasuubu lam yusma lama magacaabin waalqadiibu baa ka mida ah. wa qiila waxaa la daakani qadiibuhu tan qadiib layidhaah almamshuuqu labada magacba yadaa leh kaana wuxuu ahaa yashuuqu mid ku qurux badan biaydi alkhulafaa gacmaha khulafada ayaa haysan jirtay adraacuhu haddaynu ka baxnay seefihii duruucda birta ah dabcan diracan ma noqon karo sida khamiiskan oo kale bir noqon maayo oo de qofku maba ku socon karayo waa xalqada iyo garaamo isa sursuran silsilada issursuran ayaa laga dhigay waxalla wixii gudub ugu dhacaya iyo wixii afweyn sida warankaoo kale ayay joojinaysaa hakinaysaa laakiin wixii si dhuuban ugu dhacaya leebka iyo warankoo la gudbo iyo waxyaalaha ma joojinaysee waxa waxaa lagu difaaca gaashaanka duruucda birtaana nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagana toddobuu ka lahaa adraacuhu sabcatu waa toddoba assuqdiyatu suqdiyada daatulfuduuli waa tii ballaadhnayd ee nebiga ka badbadnayd ee dhulka xabis wa kadaaka waxaa la mid a fidatun fido daatulxawaashii tii geerka lahayd hareeraha iyo giraanta lahayd daatulxawaashi weeye maa laha ma laha kifaa'un mid u dhiganta daatulwishaaxi daatulwishaax iyo alkhirniqu iyo albatraa'u weeye toddobadaasi ayuu sheegay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ta koobaad assuqdiyu ayaa la yidhaahdaa wuxuu ka helay hubkii reer banini qaynuqaac buu yidhaahdeen ilaahay baa naga oge waa diricii uu ku dagaal galay nebiyulaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu watasliim qofku su'aal buu isweydiinayaayo oo nebiyulaahi daawuud diricuu ku dagaal galay yaa yaa soo wariyey waa arrimaha qariibka ahe dee dhowr kun oo sana udhexeeya markii reer bani israa'iil laga xoog badnaa ay nebigoodii yuushac ku yidhaahdeen ilaahay noo bari in madaxna loo sameeyo jihaadka gallo oo la dagaalano jaaluud iyo colkiisa wayna dhibeen dhulkii bay naga qaadeen ubadkaygii bay naga qaadeen elinima laga yaabo hadhow ina baqdaan ma annagaa baqayna seenu baqana ee boqorkii loo sameeyey markiiba ay keeneen hadal iyo hugun keeneen oo yidhaahdaan annaa yakuunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal annagaa kale ree hebel ba kamuu soo bixin seebaa ree hebel u noqon karaan hoggaanka weliba ninkanaad sheegaysaan jidh iyo jaah toona ma laha marka halkaasay murangeliyeen dabeetana waa tii labadiiba loo sameeyey colkiibuu ka haystay wuu imtixaamay waxaa maraysaan webiga ninka webiga cabee jilbaha dhigow aniga igama mid tihid ka sooman ee isagoo af xidhan dhaafa kaasaa iga ah. iyo ka hadduu ka tegi waayo hal mar darsada in yarba talawday tallowday intaa yar waxay u dhignaayeen ciddatu ahli badrin ree bader bay cadad ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen nebiyullaahi daawuud baa ka mid ahaa jaaluud bay ubuuca dhigeen jaalud bay dileen wani jebiyeen fahasamuhum biidni illaah wa qatala daawuudu jaaluud marka durucuu xidhnaabay leeyihiin waa isagii ka labaad waa waxadaatulfuduul loo yiri aad bay u dheerayd nebigana way ka ballaadhnayd waxa u soo diray sacad bin cubaada ra'iisulkhasraj markuu beder u baxayey ayuu hadiyad ugu soo diray ta saddexaadna waxaa la dhaha fida sheekha la ydhaha dumyaadii baa tilmaamayoo mid cad bay ahayd ta afraad waxa la dhaha daatulxawaashi mid la midaana may jirin oo cajiib bay ahayd ta shanaad waxa la dhaha daatulwishaax wishaaxu waxa weeye waxaa inagu nidhaahno aaradda aarad bay lahayd lagu xardhay sida dabaraani soo warinayo naxaas baa ku xardhanayd ta lixaadna khirniq baa ta toddobaadna albatraa adraacuhu sabcatun duruucda nebiga dagaalku toddobay ahaayeen assuqdiyatu kow daatu lfuduuli laba kadaaka fidatun saddexaad daatulxawaashi waa tii afraad maa lahaa kifaa'u iskaga buuxiyey ama waxa weeye ugu ficnayd maa lahaa ma laha kifaa'u midu dhiganta daatulwishaaxi baa ka mida alkhirniqu albatraaw kaanad lahu nebigu wuxuu lahaa mindaqatun buu lahaa mindaqa bel buu lahaa beelka dhexda lagu xidho beel adiimun oo saan ah fidatun alxalaqu xalaqadihiis iyo garaantiisu fidatun fida yihiin walibsiimu ibsiinkiisuna uu fida yahay raayaatuhu calamadiisuna alcuqaabu kannamraa'i maca raayatin iyo calan safraa'a boodh ah maca sawdaa'i iyo mid madow kaanat lahu wuxuu lahaa alwiyatun calamo biidun cadcad kadaa aswadu iyo qaar madow maca aqbara iyo qaar booda minha tukhida laga samaystay waxyaalaha kala duwan nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu dagaal gelayo dagaalkana kashad iyo boosh iyo wax la qaadanayo booshka wuxuu u baahanayaa meel lagu xidho meeshii lagu xidhanaya muxuu noqonayaa beelkaa dhexda lagu xidho ayaa booshkii iyo alaabooyinka qaar la gelinaya iyo dabeetana mindaqa la yidhahdo mindaqa mindaqadaasi ayuu nebigu lahaa mindaqadiisu waxay ahayd mid saan ah saddex halqadood bay lahayd al alxilaq waa garaamaha meelaha wareegsan ee wax la suri karo ibsiimkuna waxa weeye waa qarhabida qarhabida laga xidhaa ibsiim la yidhaahdaa iyaduna fiday ahayd sheekh ledha dimyaadi baa sheegay nebigu taa ayuu lahaa waayahay calaamada ka waran alraaya iyo eh, alliwaa way kala weyn yihin alliwaa waa calanka weyn oo dalko kale iyo dowladdoo kale iyo ciidankoo kale calanka weynay leeyihiin alliwaa baa la odhanaya calaamada yaryaree guutooyinku kala qaadanaya iyo qaybaha kala duwanna maxaa la oranaya raaya markaa nabigu markuu qaswo u baxayo liwaa baa la xidhaya liwaa calanka guud ninbaa haya qolooyin baaba raayay leeyihiin raayat alansaar raayat almuhaajiriin raayat alqabaa'il qabiil kastaaba raayad gaara inagoo calan unbaynu naa waxaba calan ya inag miyaan magacy kale calan un baa la odhanaya soo maa ya calan baa laodhanaya lakin way kala weynyiin marka calan weyn waa inu waa liwa iyo calan yar oo maxay ah raaya raayaatuhu calamada nebiga alcuqaabu baa kamid mid ah, ugu weynayd liwa buu ahaa kaasi kan namraa'i namraagay la mid waxay raayad madow madow dukhla may ahayn waa madow caddaan ku yara jiro deetana marka meel fog laga arkaa madow la laakiin marka lagu soo dhowaado waa namraa namirka shabeelka kale caarcaar bay leedahay marka namra waxaa loo yidhi caarcaarkii shabeelka ayaa ku jira mid kaleo madowna waa laha mid safraaya oo boorboora nebigu waa laha wa kaanat lahu alwiyatun biidun calankiisa ugu weynaa calan cad buu ahaa mid kaloo madowna waa lahaa maca mid boorboorana waa lahaa laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midab keliya ma isticmaali jirin doorba midab buu qaadan jiray marna calan caddaana mar wuxuu mid boorboora mar mid madow uu qaadan jiray raayaadka uu ciidanka u sameeyaana midabo badan bay lahaayeen waayahay sheekh la ydhahdo abushaykh fii kitaabihi akhlaaqu nabiy sal ly slam wuxuu tilmaamayaa nebiga raayadiisu inay ahayd mid madow liwaagiisa guud aan idhaahdo raayaduna caddaan waxaa ku qornaa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah ayaa dhexda kaga qornayd kaanad lahu nebiga waxa uu lahaa mindaqatun beel buu lahaa adiimun oosan ah idin ah fidatun fido weeye alxalaqu giraamaheedu saddex giraamood bay lahayd walibzimu qarhabiduna fida ayay ahayd raayaatuhu calamada nebiguna alcuqaabu baa kow ka ahayd kan namraa'i iyo namraayo tii labaad ah amaba alcuqaabu waxay ahayd murabacatu musamzama suufbay ka samaysnayn afargeysna way ahayd in markaa namraa iyo cuqaab isku mid yihiin qaar baa maray qaarna waxay leeyihin labay kale yihiin maca sawdaa'in maca raayatin safraa'a maca sawdaa'i mid cad mid boodhaba way lahayd kaanad lahu nebigu wuxuu lahaa alwiyatun buu lahaa calamo biidun cadcad aswadu qaar madowna waa lahaa maca qaar boodha minha tukhida laga samaystay xiraabuhu albaydaa'u uma nabca wa xarbatun sagiiratun canzah miqfaruhu alsubuuqu waalmuwashaxu fustaaduhu lkinu kama qad saraxu nebiga hootooyinkiisa hootada ma taqaana odayaasha inoo sheegi doon hoota dhegeley ya waa waran yaroo gaaban soo saa maaha waranku marka aanu dheerayn ayaa hooto la odhanaya hootadu waa saa waaye xiraabtu waa hoota waa warankiioo gaabanu oo weliba isku daaban inta badan uu isku daaban nabigu nebigu xiraab buu lahaayo cidda hoosta kaa soo gasha waranku u dheeriye nin hoosta kaa soo galay waxba ku noqon maayo tana loo isticmaalaya xiraabta hootada gaarna waa loo qaataa marka magaalada iska joogto dhulkana waa lagu kutuba nebigu caleyhi salaatu wasalaam dhulkana waa ku budlin jiray markuu kaajayo marana waa ku asturan jiray sutrana wuu ka dhigan jiray hadduu meelaha bannaanka ku sunnaysanayo intuu qotomiyo ayay sutro u noqonaysaa xiraabuhu hootooyinkiisuna albaydaa'u baa ka mida uma anabcatu nabcaduna waa ka mid wa xarbatun sagiira iyo mid yar hooto yaroo canasatun la yidhaa alcanasa miqfaruhu koofiye bireedkiisu asabuuqu baa la odhan jiray walmuwashaxu labadaasuu lahaa fustaaduhu teendhadiisuna alkinu baa la odhan jiray kamaa qad saraxuu siday culimmadu caddeeyeen mixjanuhu bokooradiisu qadru diraacin dhudhun bay leekayd bokoorad yaroo gaaban yastalimu waa taaban jiray fii xajihi xajkiisa alrukna xajaruasadku ku taabanayay bihi mixjanka kamaa qad culima sidii la og yahay nebigu wuxuu bayda mid laydha iyo nabca mid laydha iyo mid la ydhaahdo canasa canasa waa ta ugu yar waatuu madiine ku qaadan jiray ee xaggaa kaaditaga iyo ee marada yaru dul saarta iyo sudro uu ka dhigta iyo weeye dabeetana ibnu mascuud baa wuxuu wariyey salla anabiyu sala allahu alayh wasalam ilaa canasa ibnu mascuud baa wuxuu warinaya sunanka nebiga ayaa wuxuu u tukaday canasa baashaa yare xirbadaa ayuu u tukaday nin iska yar muqafalah oo muxaditah oo reer bani ayaa faanay canasa la ydhaha reerkooda xadiidkan unbuu shoo arkay suu yihi naxnu qabiilatu canasa sallaa ilayna anabiyu sala allahu aleyh wasalam annagoo qabiilka canasa la ydhaha xagga iyaga nebigaa u soo tukaday calayhi salaatu wasalaam isku qufulay hee qabiilkii iyo magacii canasadu waa hootadaa gaaban isna qabiilkiibuu u qaato wuxuu u qaatay in nebigooda xaggooda usoo tukadayoo inay yaro qiblo noqdeen oo kacbada yaro noqdeen ayuu ismooday aad baa laakiin loogu qoslay waana la saxay xiraabuhu lbaydaa'u uma nabca wa xarbatun sagiiratun canasa mikhfaruhu koofiyad bireeddiisu alsabuuqu walmuwashax sabuuq iyo muwashax buu lahaa labadaa dagaalladoo dhan buu u xidhan jiray fustaaduhu teendhadiisa uu la tago safarka markuu socdaalayo teendhadiisu waxay ahaan jirtay mid idiina saan ah mar alle marka la dego habeenkii iyadaa loo xidhi jiray waxaa la odhan jiray alkinnu buu u bixiyey kamaa qad saraxuu waa say caddeeyeen mixjanuhu bokoorad yaroo nebigu lahaa bokooradda waxay u baahnaan jireen markay meelaha iska luganayaanna inay qaataan awrka markay fuulaanna bokooradda waa u baahnaayeen waayo adoo awrkii fuulay oo awrkii istaagay ayaa dulka wax uga baahanaysa dhulkaad wax kaga timi alaabaa kaa yimi ma soo degaysaa awalkii mar labaad ma fadhiisinaysaa dadka intood u qayshatay waan fogaya halkaa iga soo qaba ma soo qabsanaya boqoradusaa ugu soo qabsanaya dhag dabeetana halkanuu keensanaya mixjanku hawlo badan buu qabanayay markuu kacbada dawaafayana iyaduu ku taabanaya xajarul aswadka oo markay dadku ka erxigaan boqoradusaa odhanayey oo ku tiigsanayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh xiraabuhu hootooyinkiisu albaydaau uma nabcatu wa xarbatun sagiiratun canasa miqfaruhu sabuuqu walmuwashaxu fustaaduhu lkinu kama qad saraxu mixjanuhu bakooradiisu qadru diraacin yastalimu waa ku taabanayay fii xajihi xajkiisii arukna buu ku taabanayay aruknu alswad waa xajarkiiye bihi bi hada lmixjan kama qad culim kaanat lahu hiraawatun binaqli kaanat lahu nebigu wuxuu lahaa hiraawatun budh buu lahaa ama bud somanaqaana budh bay odhanayaan qaarna bud huudhna waan maqlay qaarle huudha kaanat lahu hiraawatun binnaqli la soo wariyey kadaa sidaasoo kale casiibun laan buu lahaa min jariidi naqli laan timir laga dhilayna waa lahaa kaanat lahu wuxuu lahaa mikhsaratun ul yakhtasiru biha dhexda uu ku qabsado ismuha waxaa la odhan jiray alcurjunu baa la odhan jiray fii ma siday sheegeen culimada taariikhdu waxaa la dhaha hiraawada waa ul madaxa u weyn oo lagu dagaalamo saasay ku tacriifinayaan kutubuhu ul madaxa u weyn oo lagu dagaalamo maxay noqonaysaa soomalidu waa yaqaanaa waa burhkaa madaxa kuusan weeye ama lebiga bud waa ku ingiriiskaya buu yidhi soomaalidu mashidaal bay iska qodaan buur kolba waxaa loo keenaa mid la dakhlayo madaxii la bashaaqiyey wuxuuhi mashidaal bay iska baarhayaan madaxun bay ku bilaabayaan marka kaasoo kale weeye waa hiraawa waxaa kaloo nabigu lahaa casiib laanti mireed oo iska qaadan jiraoo dheer oo sidaa dhulka ugu qaban jirayoo ku socon jiray waxaa kaluu lahaa mikhsara waa ul caadiya yakhtasiru biha marmarna dhexdu ku qabsan jiray intuu halkaa labada keliyood gashado ayuu gacmaha ugu qaban jiray iyaduna ay dhabarkiisa saa ugu xidhan tahay curjuun baa la odhan jiray kaanat lahu hiraawatun binaqli waa sida la wariye kadaa sidaasoo kale casiibun wuxuu lahaa min jariidi naqli kaanat lahu waxa uu lahaa ul yakhtasiru biha dhexda uu ku qabsado ismuha waxaa la odhan jiray alcurjuunu fima dakaruu kaana lahu wuxuu lahaa khufaani laba khuf saadajaani oo bilaa calaamada saadaj waa markuu calaamad aanu lahayn ahdaahumaa waxaa u soo hadiyeeyey asxamatu rabbaani rabbi loo nisbeeyey islaamka ahaa waa boqorkii xabashe eh lahu wuxuu lahaa arbacatun minha ukhar afar beeroo kaluu lahaa asaabaha ka helay min sahbihi min khaybara sahmigii khaybar marka halkaa muxuu noqonaya khufafka nebigu lix khuf buu noqonaya laba hadiyada iyo afar haniime ah afarta haniimada ah wuxuu ka haniimaystay qoladii reer khaybar oo dagaalkii khaybar buu ka helay labadana waxa u soo hadiyeeyey najaashi lixdaa beer buu kala bedelanaya khofku waxa weeye waa buur yar oo jambala oo saan ah oo runtii marna waxa loo xidhaa kabaa caadiga sandalkaa loo xidhaa sharabad ahaanbuu mar noqonaya marna caadaa loogu socdaa qofka iminka waa la iibiya magaaladana uu yaalaa isaga oo malaa saan maaha waxaan u inuu yahay uun balastig ya waa balastig baan filaya ya waa nooca weeye marka dhinacna siibad buu ka laga xidhaa carabtu intay magaalada joogaanna wuu iska xidhanaya keligii buu xidhanaya ku soconaya haddii la socoteeyana sandalku wuu xidhanaya deetana maxaa ka hooseeya saanti markaa qodax dhagaxiyo wuxuu yeelayaa ma jiro nebiguna waa kii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tilmaamay siday toddobaatan saxaabi warinayaan inuu masixi jiray haddii weyseqabuu ku xidho wuu masaxayaa qofka socotaynayana saddex habeen iyo saddex maalmood ka magaaladiisii joogaana habeen iyo maalin nabigu wuxuu lahaa laba kabood oo kale oo sibtiyataan ah sibtiya waa kuwa la sibix tirayee dhogorta laga ilaaliyana waa lahaa waayahay kaana lahu khufaani saadajaani saafiya ahdaahumaa waxaa u soo hadiyey asxamatu rabbaani kadaala wuxuu minha ukhar afar kale afar beeroo kale asaabaha wuxuu ka helay min sahbihi min khaybara lahu nebigu wuxuu lahaa alaaun saddex min jibaabin jubbada ah la xidho dusha laga xidho inagu jubbad ma isticmaallo laakiin carabaha xidho oo baalkan bay yidhaahdaan iminka iyagoo baasha markay khamiiska ka dul xidhaani inagu jubbadun baynu ya laaskoodha dayr maaha tu weynoo gacmo waaweyn maad aragoo in oo ilaa dhulka xaabaysa oo waxay qabatay la garanayn ya shallaaq khiyax bay idhahdaan mise mashraxa waa kaa mashrax bay idhahdaan jubbadu waa taa lahu halaasu min jibaabin tulbasu waxaa loo xidhanayay fi lxarbi dagaalka ixdaahunna minha sundusu midba sundusoo xariir ah. akhdaru cad akhdaru cagaar ah uma jubbatun dayaalisiya midka lawaa dayaalisiya oo waxay leedahay koofiya dambe tuqsalu waxaa loo maydhi jiray lilmardaa dadka bukaa loo maydhaa inta la maydho ayaa biyaha la cabsiinaya say bogsanayaan wa kaanad waxay ahayd malbasa wuxuu xidhan jiray wa nabluhu leebabkiisana sumiya waxaa loo bixiyey bilmu'tasila wa minhu maa sumiya bilmutasila mu'tasila iyo mutasila nebigu wuxuu lahaa saddex jubbadood mid baa waxay ahayd sundus xariiraan saafi ahayn oo akhdara midna waxay dayaalsiyo koofiya dambay lahayd waxaa loo maydhi jiray dadka buka markii nebigu dhintay jubbadiisa inta la maydho ayaa biyaha la waraabinaya biririx waa ka boodayaan marka nabiga barakadiisu waa taam weeye laakiin cid loogama qiyaas qaadanayo cidaad jeceshahay oo ahludiin oo ahlu khayr ah odhan qiyaasan cala nabiyi isna aan u maydhne bal sharabaadkaagii iyo garankaagii la oran maayo waayahay wa nabluhu leebabkiisana sumiya waxaa loo bixiyey bilmu'tasila wa minhumaa sumiya bilmutasila baabu dikri aqdaaxihi wa aaniyatihi wa rakwatihi wa rabcatihi wa sariirihi sala allahu aleyh wasalam halkan waxaan kaga baxaynaa qalabkii eh baabu dikri aqdaacihi dhiilashii nebiga wa aaniyatihi iyo weelashiisii wa rakwatihi rakwada waa madiibadkiisii arakwa waa madiibadda waxa la ydhaahdo wa rabcatihi iyo qufadiisii qufadda ma taqaanaa kiishadii kiishkiisii wa sariirihi sala allahu aleyh wasalam iyo sariirtiisii akhdaaxuhu rayaanu walmuqiisu wa aakharu mudababun yuqiisu bihi ida maa masahu min xaaji wa qadaxun aakharu min zujaaji wa qadaxun taxta sariiri caydaan yaqdii bihi xaajatahu fi laxyaan akhdaaxuhu nebiga dhiilashiisu arrayaanu waa mid laydhaa walmuqiisu baa laydhaa midka labaad wa aakharu mid kalena mudababun buu ahaa mid la kabay oo yuqiisu ugu gargaaro bihi ee dhiilka idaa maamasahum hadduu taabto min xaajin baahi taabato mid la soo saaro hadday baahi taabato wax yaree lagu ridaa ay barakoobaan wa qadaxun aakharu iyo mid kale oo min sujaajin sujaaj iyo quraarad ah wa qadaxun mid kalena taxta sariiri sariirta hoosteedu ooli jirayo caydaan waa geed isagu yaqdii bihi wuxuu ku gudan jiray xaajatahu fi laxyaan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu lahaa qadax laydhaa rayaan iyo mid laydhaa muqiis iyo mid mudabab ah mudabab waxa weeye wuu fallidhmay markuu fallidhmuu jabo waxaa lagu kabayaa fido fidaa lagu dhejinayaa deeta lagu tolayaa culimmadana waxay ogol yihiin qadru alaaati asaabic saddex farood waa inay yihiin wuu soo dheeraadou fogaaday anas buu soo gaadhay cumar bin cabdicasiis buu soo gaadhay aad buu wakhti dheer buu qaatay ee wuu jiray muddo dheer buu jiray kaa dambe mudababka ah ayuu nabigu soo saari jiray haday dadku baahdaanoo caanaha yara lagu shubay iyo biyaha lagu shubaye raashinku markiiba waxa weeyaan waa uu badan jiray mid kaloo sujaajaa jiray afartaasuu nebigu isticmaali jiray mid shanaadi isagu loox buu ahaa wuxuu u yaalay sariirta hoosteedoo habeenkii saqda dhexe iyo xilliya qaboobaha ee nebigu aanu bannaanka u bixi jirin ayuu ku kaadi gudan jiray habeenada qaarkood dhaxanta ah marka shantaasay ahaayeen mid wuxuu u gaar yahay wuxuu noqonayaa xaaje gudashada afarta kale ayaa caadi loo isticmaalaya aqdaaxuhu rayaanu walmuqiitu wa aakharu mid kalena mudababun waa kabna yuqiitu waa u gurmanayey bih buu ugu gurmanayay idaa mamasahum hadduu taabto min xaajin wax baahi wa qadaxun aakharu kalena mid sujaajin weeye wa qadaxun taxta sariiri caydaan wuxuu hageed yaqdii bihi xaajatahu fi laxyaan mirkanuhu mirkankiisu mirkanku waa madiibad yar mirkan muxuu noqon karaya waxa weeye maxaa la odhan karaa jabcadoo kale jabcad weeye jabcadda uu ku xinaystay mirkanka xinnuhu ku walaaqan jiray mirkanuhu jabcadda uu ku xinaystaa min shabahin geedka shabaka laydhaa buu ka samaysnaa geed yaan odhanin naxaasta nooc shabax laydhaa weeye wa tawruhu tawrkiisu tawrku waa xeedho xijaaratun dhagax buu ka samaysnaa man naalahu qofka uu gaadho yumiruhu wuxuu ka cunto siiyaa rakwatuhu rakwadiisaasuu siiya madiibadkiisa kaana tusama waxaa la odhan jiray assaadila qascatuhu xeedhadiisu alkharaa'u weeye laysad kaasira may gaabnayn kaana lahu wuxuu lahaa saacun saac buu lahaa liajli alfitrati fidrada lagu miiso wa qacbuhu qacabkiisuna waa dhiilka eh kaana smuhu basac bisicati magaciisa waxaa la odhan jiray asaca nebigu wuxuu lahaa jabcaddaa yar oo xinnaha uu ku qooshto xinnaha ayuu ku marsan jiray ama madaxaa marsanayo ama garhkaa marsanayo shabah buu ahaa shabah waxa weeye nooc naxaasta ka mid ah tawrku waxa weeye baalkan madiibadka weyn ayuu xijaara ka samaysnaa man naalahu yumiiruhu rakwatuhu man naalahu yumiiruhu wuxuu iskaga buuxiye beydka man naalahu qofka gaadha yumiiruhu waa ka dhargaayo dee nebigaa loo waa iska bara badan yahay rakwatuhu madiibadkiisuna kaana tusamaa waxaa lo odhan jiray asaadira magacaasay lahayd qascatuhu xeedhada wax lagu cunaana algharaa baa la odhan jiray laysad kaasira xeedhada wax lagu cuno ee gacanta gashadaan magacaasay lahayd kaana lahu nebigu wuxuu lahaa saacun saac liajli lfitrati fidriga lagu miiso sakaatulfidriga ama sadaqatulfidriga lagu miisaa saac inagu saaca markay culimmadu sheegayaan ah, labadaa saacboo laysu geeyey qof gacan dhexa ah oo afar goora wey afartii oo weel loo sameeyey oo saameelan ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam weelkaasi waa la layska dhaxlay hadhowta markay culimmadu isqabteen dood baa waxay dhex martay abu xaniifa iyo imaam maalik abu xaniifa madiine yimi maalik buu yidhi saaca waxaad ku qiimaysay intaa iyo intaa seed ugu qiimaysaa laguma qiimaynaye waa sidaa iyo sidaa maalik baa xanaaqo wuxuu yidhi amin cilmin taqulu dali amin naqlin taquulu daalika amin ra'yin sheekhow ma naqli aad soo warinaysaabaa mise waa ra'yigaaga sui min ra'yin soo cadhoodu suu yidhi hebelow keen kii ayeydaad ka dhaxashay war adna kii adeerkaaad ka dhaxashay hadna awowga adna habaryarta ila waa awlaaddii saxaabadee afar baa laysu keenay mid walba sanadkiisa akhri buuri ayeyda waxaa ii sheegtay inuu nebigu ku miisay adeerkay wuxuu ii sheegay afku kala qaaday meeshii maxaa yimi naqli weliba waa maxay warwarkii maaha waa shay hor yaalla dabeetana sidii buu ku qanacay dabeetana intii uu maali ku ayuu ku qiimeeyey waa tan iminka inaguna ku qiimayna ee fidriga la leeyahay laba kiilo iyo nus meelaha ayaa lagu qiimanaya kaana lahu wuxuu lahaa saacun liajli alfitrati wa qacbuhu dhiilkiisuna ama maxaa la ydhahdaa qorogiisuna kaana smuhu bisicati kaanad lahu nebigu wuxuu lahaa rabcatun kiishad kiishad buu lahaa amaba qufad dheh macnaa waa kiish waa shandadoo kale un shandad maryaha iyo wax yaruu gashado ay murabbaca waa afargees ka juunatin sida juunadoo kale juunatulcadaar waxa weeye mara yaroo kiisha oo ninka cadarlihii cadarka ku gurto waxay shabbahaysay kiish yaroo cadarlaha kiisoo weeg yajcalu fiiha wuxuu nebigu gashan jiray amtica alaabooyinkiisa yaryar siwaakuhu cadayga ayuu gashanayaa wa mushtuhu garhfeedhiisa waalmukxula iyo indhakuushiisa kadalika almir'aatu miraayaddiisana waa gashanayaa waalmiqraadu lah almiqraad cidiya gurtana halkaasuu gashanayaa halkaa maxaa laga baranayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi habka iyo nidaamka iyo qorshayaasha garhfeedheeda yaa arkay cidiya gurteeda yaa qaatay ilmo yar baa sii sitay xagee buu la maray waxaas waa kala daadsanaan iyo hambalaalaq wey nebiga wixiisu halkaasi ugu xidhan cid u dhowaan mayso marka inuu qofku habaysnaado oo wixiisu ay isku dubadhacsan yihiini waa raganimo wey yaan lagu odhana waa qorqoda oo garhfeer buu ilaashanaya u meel gashanaya garhfeerda iyadoo la waayo raama ku baxda mayna kasii darnayn marka kaanat lahu rabcatun wuxuu lahaa kiishad yar ay murabaca afargeesa ka sida kiishadda cadaarka yajcalu fiiha amtica weelkiisu gashanaya siwaakuhu ka bedel cadaygu gashanaya wa mushtuhu garhfeedhiisa wa kaana min caagin caag bay ahayd baa la leeyihi waalmukxula iyo inakuusha kadalika almir'aatu miraayadda waalmiqraadu lah miqraadku waa cidyagurta kaana lahu sariiru nebigu sariir buu lahaa ahdaahu lahu wuu soo hadiyeeyey ascadu wa huwa saajun saag buu geedka saagga la yidhaah istacmalahu waa isticmaalay muwashaxun isagoo ku xardhan biliifi liif uma wadica calayhi waa la saaray lamaa maata markuu dhintay uma rufica calayhi aydan waxa kaloo la saaray bacdahu gadaashii asidiiqu kadaaka aydan waxaa la saaray cumar alfaaruuqu gebagabadii waxaanu ku gebagabaynaya nabiga sariirtiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebigu sariir buu lahaa sariirtaasi xadhkaheediiyo waxaa lagu jiifsanayaa liif buu ahaa iyo bahalkan la ydhahda liifka waxa u soo hadiyeeyey ascad ibnu zurara ree maka reer magaal bay ahaayeen sariirla'aan may seexan jirin markuu nebigu soo hijrooday ee guriga uu tegey khaalid bnu yaziid abu ayuub alansaari wuxuuhi maydaan sariir lahayn yaa rasuulullah sariir ma lihin dhulkuu iska seexday labaadkiiba ascad ibnu zurara oo gacan fudud ayaa uga soo gaadhsiiyey oo u keenay sidii buu nebigu u haystay guriga caaisha ayay u yaalle deetana caaisha iyadaa ka warramaysa waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in alle intuu noolaa uu haystay saag baanay ahay saag inagoo saagun baynu nahnaa qoladan nijaarinta waxay ku loox saaga markaa saagu geed alle geeduu yahay ma garan kara anagu laakiin haddaa garataa waydi sheegi waa un geedaan biyuhu gelaynin waa kan laga sameeyo doonyaha iyo looxaantooda laga sameeyo ma baxrasaafuu noqonaya waa u dhadhowyah saagu saasuu noqonaya isaga keenaba ma galaan waa run baxarasaafkao kale waayahay iyo kan kale etoobiyaankaoo kale qudhiisa ma gelayaan noocyaasuu dhadhowaanaya waayahay nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu noolaana waa ku seexanayay maalintay tiisii noqotayna kii la dul saaree lagu maydhay iyada sariirtan u ahaa markii dambena abubakar sidiiq baa lagu maydhay cumar khadaab baa lagu maydhay haba ka qabanin sariir iska taalla oo saxaabada lagu maydho ayay ahayd waanay soo raagtay ilaa iyo khilaafadii cabaasiyiinta ayay soo gaadhay lahu nabigu wuxuu lahaa sariirun ahdaahu lahu waxaa u soo hadiyeeyey ascadu ascad ibnu zuraara wa huwa saagun waa geedka saagga laydhaah istacmalahu waa isticmaalay muwashaxun buu ahaa biliifi mid liif lagu xidhxidhay uma wudica alayhi waa la saaray lamaa maata markuu dhintay wudicaa waa alifu ilaaq ee alifu tasniya maaha lamaa maata dhintay uma rufica dabeeta waa calayhi waxaa lagu dulqaadoo la saaray aydan lagu noqoyo bacdahu gadaashii asidiiqu abubakr sidiiq kadaka aydan cumar lfaaruuqu ilahay waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wanatuubu ilayk